qaado xadwa min kabayhi labada garab qaabil horaadkoodana uu gaarsiiyo mufaraqata alasaabici xaalay yihiin farahooda kuwa la kala qaaday oo aan la isku dhejin maca atakbiiri baa sunna inuu kor yeelo rafcu yadayhi maca atakbiiri wey oo darafkani wuxuu ku tacalluqayaa rafculyadaynku ku tacalluqayaa marka allahu akbar uu leeyahay buu sidaas samaynayaa halkan mualifku raximah tacaala wuxuu ku sheegay afar mas'alo mas'alada koobaadi gacmaha kor in loo qaado sunno weeye markii salaada la xidhanayo sunnanimadeeda laba la isu geeyey baa laga qaatayoo marka koowaad axaadiidta ficil weeye ee nabigu ma amrin ficilka uu sameeyeyna istixbaab buu faa'iideeyaa fi lmadhab iyo qowlu jamhuuri ahli lcilmi saynu marar badan soo sheegnay mar labaadna waxaa loo dariishanayaa alxadiidkii almusii fii salaatihi idaa qumta ila salaati fakabir unbaa la yidhie farfac yadayka lama dhihin mowqifkana mowqif tacliimu salaa buu ahaayoo qof qalday oon garanayn hadday lagama maarmaan tahay waa loogu dari lahaa intaa markaynu isku geyno waxaan leenahay xukunka gacmaha kor loo qaadaya sunno wey way fiican tahay haddii laakiin allahu akbar aad iska tiraahdo ad gaadan gacmo kor u qaadin salaadaada way asixi waxna yeeli mayso masalada labaadi waa qadarka kor loo qaadayo wuxuu yidhi xadwa min kabayhi min kabaynku labada garab weeye waxaa la yidhaahdaa xidaana qaabil horaadoo xaggaa kaa horeeya weeye garbaha meesha xagga hore kaga aadan weeye kor meel kaga aadanna maaha meel hoos kaga aadanna maaha dhinacan la simankeedoo xagga hore ah walidaalika hebel xaggee taagnaa xidaa'a fulaanin hebel meel ku aadan oo ka horaysuu taagnaa wey oo ka horjeedkiisaah haddaba dhinacan qibladeed u jeedo baad gacmihii iska marin markaad kor u qaadana garbahaad ku aadin gacmaha farahoodani waxay ku aadi garbaha markii garbaha lagu aadinayo wax fududeeyaa jira oo gacmaha markaad kor u qaadaysaan haddii aad rabtaan caadi garbaha inay ku aadaan gacantu xubin bay leedahay markaad laabtay iyadaa iscelinaysa say u socota caadi u tahay iyadaa isxiraysa adoon tan hoosoo kor u qaadinay caadigeeda tahay baad gacanta soo celin ilaa ay isxirto iyadaa garabkii ku aadamaysa haddaad hokam kor u yar qaado way dallacmi markaad gacanta kor usoo qaado marka markaad allahu akbar leedahay haddaad saa u qaado jaa gacantii waa dallacantay laakiin iyadoo sideeda usii daysan haddii aad sidaa usoo celiso halkeedii bay ku istaagi iyadaa isxiraysa gacanta marka waa fududahay haddii aad sidaa loo koryeelaya barato marka xadwa min kabayhi inaad intaa usoo celiso gacantani garabkan qaab ha taabata maaha qaabil horaadkiisa inay tagta wey koruqaadka wey kadibna aada labadii gacmood isa saarta waa u tegi doonaa saa darteed waxaan iyadu jirin waxaa jirto oo kaleeto suuro labaad garbaha in kor looga yarqaadoo furuuca udunayhi dhagta inta jilicsan ee lalmata halkanaa furuucu udunayhi la yidhaahdaa inta yar cadka jilicsan ee lalmata furuucu udunayn dhegta inteeda faracee raaracda wey in gacanta kor looga qaada garabka oo kor koruqaaditaankii dhegta ku aadankeeda la gaadhsiiye wey xidaa ku aadan walidaalika riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin xadwa udunayhi labada dhegood riwaayad qaarkoodna furuuca udunayhi dhagaha intooda lalmatuu ku aadin jirayo kanay noqon wax yar kor inaad u dallacdo intaa marka aad samayso waa inta lagaa rabo dhagaha inaad taabato meella kuma jirto ama horay ka taaba ama gadaal gacmihii inaad gadaal geyso markaa allahu akbar leedahay halkaa geysana sidii adigoo wax garaacayo ama ul isla baacinayana meesha kuma jirto sunnadii maaha gacmuhu asalka waxaa loogu talagalay marka hore way lalmadaan salaada intaadan xiran haba isdhibina aayar inta horu un soo laab jag meesha ku tiraada ku istaaji faraha seen dhaca weeye marka labaad masalada saddexaad uu ka hadlay mufaraqata alasaabici faruhu waa inay kala qaadan yihiin faraha laba sifaa soo aroortay oo mid buu isagu sheegay midda koobaad sheegin waxaa weeye gacmuhu inay noqdaan nabigu kaana yarfacu yadayhi mamduudata alasaabici farahoo kor u taagan ha soo godin faraha ha godine istaaji oo toosi taa mamduudat alasaabici sifadaa weeye imaam abu daawuud iyo kayrkiibana xadiid abi hurayra ka warinaya wuu sugan tahay waxaa kaloo sugan isagana in nabigu calayhi salaatu wasalaam faraha aadna uma kala fogeyn iskumana qaban caadi way waxbaa udhaxeeyey dhexdoodu way banaanayd marka adoo gacmaha kor u taagaya faraha kor u taagaya oo faraha toosinayo oon laabaynin haddana ha isku qaban aadna ha u kala qaadin walidaalika riwaayada waxay ku timid lam yufarij baynahumaa bayna alaasaabici walam yadummahaa faraha iskumana dhejin aadna uma kala qaadin taasuu tilmaamay tilmaanta labaadoo wuxuu ku yihi mufaraqata alasaabici iyadoo farahooda la yar kala qaaday xaakim iyo tirmidi iyo kayrkood baa warinaya masaladaasna haddaba intaasaa layna siiyey gacanta koru qaad garabka lasin waxaynu nidhi koru yar qaadoo dhegta qaybteeda hoose la way sugan tahay faruhu ha taagnaadaan hana isku nabin aadna ha u kala qaadin sida abiicigay faruhu abuuran yihiin u daa tilmaanta keliya waxaa soo hartay in calaacaluhu ay qiblada u jeedaan baa wanaagsan buyiyo waxbuu soo dhexgeeyey laakiin wuxuu ku dhihi doonaa watakuunu kafaahu labadiisa calaacaloodii waxay noqonayaan makshuufatayni kuwa faydan baa sunnaa maraha ku dadin ilalqiblati qibladana u jeedi calaacalaha qiblada in loo jeediyaay laba arrimood bay ku salaysan tahay arinta koowaadi waa ahar ibnu cumar ka sugan oo markuu salaada xiranayo calaacaanihiisa qibladu u jeedin jiray ah waxaana wariyey ibnu sacd fii abaqaatihi اkubraa sanadkeeduna saxiix wey aarkaa ibnu cumar waa loo cuskaday in calaacashu qiblada u jeeda macno guudna waa loo qabsadayoo lugihii farahoodii taniyo markaad sujuudayso xagga qiblada inaad u jeedisaa wanaagsan baa la yidhi adigii dhannaana qiblada u jeedsaa la yidhi gacmihii midun hadday u jeedsanayaan qiblaha ashrafuuljihaati weeye xubnaha dhan baaba fawalluu wujuuhakum shatrahu la yidhi jirka kalena wejiga uu tabacu yahay laabtaada qiblada u jeedi oo wejigaagii qiblada u jeedi oo lugahaagii qiblada u jeedi gacmahana ku dar iska dheh maxaad uga reebi qibladaaba loo wada jeedsanayaa aarka ibnu cumarna ku xooge laakiin xadiid kaleoo marfuuco khaasa ma laha intaan oga haddaba gacmihii kor u qaad faraha toosi aada ha isugu nabin aadna ha u kala qaadin garabka la sin ama dhagaha faracooda lalmada la sin calaacalahana qiblada u jeedi marana ha ku dedin oo calaacalaha dhulka markaad ku sujuudayso saasuu hadyigii nabigiiyo ahaan jiray baa lagu leeyahay sala allahu alayh alih wasalam intaas baa lagaa rabaa gacmo koruqaadkii waa intaas wixii intaa ka baxsan sax maaha ama dhagaha la taabta ha noqoto ama gacmaha gadaal la geeya ha noqoto ama gacmahan halkaa intii laga celiya allaahu akbar laleeyahay ha noqote halkan laga celinaya ha noqoto wixii halkaa ka hooseeyana waa sax maaha wixii ka sarreeyana sax maaha wixii taabasho ana sax mahe horjeedkeeda oo ku aadan xidaaa saa weya macnaheedu had mar haddaynu nidhi takbiirtii gacmaha kor loo qaadi goormaa kor loo qaadi waa mas'alada afraad maca atakbiiri allahu akbar markaad leedahay daahirka riwaayaadka marka la uruuriyo qaar waxay leeyihiin xiina takbiiri marka u allahu akbar leeyahuu kor ula qaadi jiray waata ay qabsadeen fuqahadeennu qaar waxay leeyihiin nabigu kabara uma rafaca yadayh allaahu akbar buu yidhi kadibna gacmuhu kor u qaaday qaarna waxay leeyihin rafaca yadayhi uma kabara gacmuhu kor u qaaday kadib waa allahu akbar yidhi taa waxaad ka garatay saddexda xaalaba waa la ogolyahay saddexda xaalaba waa la ogolyahay laakiin teebaa asal ah oo asal ahaan teebaa haalib ah baa la isku hayaa ansabka fuqahada badankood takbiirta iyo inay isla socdaan gacmo koruqaadka bay fadilayaan saas darteed wuxuu ku uhi maca atakbiiri allaahu akbar markaad leedahay baad kor ula qaadi markay dhammaatana waa la dhammayn wey waxaynu soo niri xukumkeedu sunno wey sunno waa laga tegi karaa dhexda ku jiro takbiirtii lama bilaabin allaahudii usiilahaabu xasuustay waa ka dabageyn karaa gacmo koruqaadka laa bacdahu takbiirta kadib samaya allahu akbartii mar hadday dhammaato kadib gacmo kor uma qaadi kartid waxaynu soo tilmaanay riwaayaadka daahirkoodu in kor loo qaadi karo inay sugan tahay wa takuunu kafaahu labadiisa calaacaloodna waxay ahaanayaan ila alqiblati kuwa u jeeda makshuufatayni xaalayihiin kuwa faydan waan soo marnay masaladaas ayb wayaxutuhumaa gacmihii waa soo dejinayaa bacda takbiiri allahu akbarta kadib markuu yidhaahda kadib wuu soo dejin gacmihii oo gacmuhu allahu akbar haddaad tidhaahdo halkaa iska taagnaan maayaan waa inaad soo dejisood gacmihiisa saartaa ilaa taxti sadrihi laabta meel ka hoosaysa iyo wa fawqa suratihi xuduntana ka koraysa xudunta iyo laabta dhexdoodana waad saari wayaqbidu wuu ku qabanayaa kuucahu laysar dhudhunkiisase bidixda ah kuucu halka kala baxaayo weeye eryadiise bikafihi alayman calaa cashiisa midigtu uu ku qabanayaa wayanduru waa fiirinayaa ilaa mawdici sujuudihi meeshuu ku sujuudi lahaana waa fiirinayaa halkana dhowr mas'alo weeye mas'alada koobaad xaggee gacmaha marka la soo celiya la saari wey mas'alada labaadna sideebaa gacmaha laysu ysu dul saari wey mas'alada saddexaadna allahu akbar markaan idhaahdo indhahayga ka waran xaggaan fiirin masalada koowaad wuxuu yidhi laabta halka xabadka laabta ah hoos baad uga dhigi xudunta caloosha ahna kor baad uga dhigi halkanaad saari buu leeyahay calool laabta iyo xudunta udhaxaysa madhabka shaaficiyada weeye intii uun istidlaalaadkooda aan arkahayay wax macno oo muctabar leh oy daliishadeen oo lagu salayn karo maanan arag waxa saxdaa ah, laakiin waxaa weeye nabigu sala allahu alayh ali wasalam horta sidiisaba markii uu xirto xadiidkii waaid ibnu xujrin baa sheegaya labadiisa gacmood wa kaana yadachumaa calaa sadrihi laabtuu saari jiray taa weeta saxdaa ah. inta kale wax sugan ma laha tan xanafiyada ee xudunta meel ka hoosaysa la saaraya halkaa gubeerkaa la saarayana iyana ma sugna laakiin daliil haddii la yidhaahdo maxaa la haabhaabtaa iyagaa shaaficiyada ka xoog badan ninka xanafiga risaaladu qoray haddaad akridaanna yaabaaba u dhibanaysaanba risaalada maطbuuca wuxuu leeyahay mid xanafiyada kamida mutaakhiriinta layihaha dirham sura fii wadci اlyadayni taxta sura labada gacmood xudunta hoostooda in la saari karo marka aaaar ibn abi shaybiya ay wariyeen buu keenayaa wax aan ku jirinna dhexdu kaga darayaa hadalka sidiisaba ammaanada waxaa weeye markaad hadal soo guuriso inaad hadalkana sidiisa u dayso adigana fahamkaaga say kula tahay aad ka socdo dadku say u ogaadaan waxaad meeshaa hebel ka keentay iyo waxa aad ku dartay laakiin wixii hebel aad ka keentay haddaad dhexda geliso wax u geliso soo qish maaha nooc min alishya weeye culimmaduna xadiidkana muxuustalaxa baab dhan bay kaga hadlaana almudraj bay yidhaahdaan ama alidraaju fi lkhabar wariwaayati in la dhexgeliyo lagu darana biduuni xaajatin oon laga soocin asalku xaaraan wey marka waxoogay buu ku dhex daray intaa haddii laga saara daliil maaha intaa haddii lagu darana way ku cadda in xududa hoosteeda la saarayo taana waxay ku baraysaa madaahibta mutaakhiriintu markay aada isu haystaan wixii meel laga soo guuriye la iskama liqa haddaad baadi karto meesha laga soo guuriye waa la fiiriyaa bal warka ninkan uu keenay haddaadan horay u aqoonin bal ku noqaa la yidhaahdaa waxan ma waxbaa lagu daray mise waa intii hoosgelisku waa iska badan yahay baasha tacasubka madaahibtuna marmar bay meel ciriiriga qofka la gashaa laakiin calaa kulli xaal waxa uu isku duduway ka yartaagiya tabaroon shaaficiyadu waxay xagxagteen masalada halkaa la saarayo tafaaulaad bay marka keeneen qolo waxay dhaheen halkaa waxaa loo saarayo labaa ugu daran nabiguna shek slam sheegay wuxuu yidhi akaru maa yudkilu naasa annaara alfamu walfarju waxaa naar ugu badan ee la geliyo afka iyo farjiga wey afkii waxbaa laga aqriyo oo gacmaha lala saari kara yidhahdeen maxaa soo haray halkaa tafaaul inaad u saarto ilaahu ii xifdi farjiga xifdi inaad tidhahda sharkiisa waa xikmadaasaa ku jirta yidhahda nimankaasi qodee mutaakhiriinta shaaficiyada masaladii laabta halka hala saaro ahayd waxay dhaheen maya dhinacaa bidixda ha loo badiyo wadnaha hala saaro oo nabigu wuxuu yidhi inna fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalbu qalbiga ilaahay buu kuu xifdiye tafaa'ulah halkaas saaray dhaheen sababka ka mida soo gaarin odayaasheenni iyo wadaadadii tafaaulkaasaa rabnaaba dheh wixii laakiin tafaaul waxaa bi'iyey nabigay ka sugan tahay wa kaana yadachumaa calaa sadrihi halkaa laabtu saari jiray horena waxaa loo yidhi haddii sheekh yimaado maxaa la yidhi macallin fadhiisay idaa jaaa nahrullaahi batala nahru maca qilin bay carabna tihaahdaan hebel oo biyo laga baryayey hadday roobkii iyo daruurtii iyo togi iyo webiga fatahaya yimaado biyay si miyay taallaa wadaad marba nabigaa saa yeelo ka sugantay haddii la yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam sheekh hebel baa saa yidhi ka duwan dhimatay noo yarkaadin baa la dhihi adiga markaan nabiga wax cad weyno baan adiga ku dugaashanaynaa oon ku weeshanaynaay intaan war cadoo nabi maxamed hayna alayhi salatu wasalaam adiga warkaaga bal inoo kaadi haddaad waafaqdayna de waan kugula dhaqmaynaa haddii aad garab martayna annaga nabiga iyagii wakaas adiga nabi nooma tiid baa la dhihi marka masaladan madaahibta maalikiyadiibaa waa kasii daray iyaga laba dejin bay yidhahdeen mutaakhiriintoodii mutaqadimiintii maaha maaligna kama sugna gacmaha in la sii maalikiyiinta adamada maqrib alcarabi suudaan qayb ka mida wadamada afrikada galbeed haddii aad tagtaan maqrib alcarabi waxa waqooyiga africa wadamada la yidhaahdo maalikiyo wey allaahu akbar baaldhihi gacmaha waa la daynayaa waa la rukuuci waa la soo toosi waa gacan laab la saari maba jirtaba imaamu maalik ma samayn jirin fii aakhiri ayaamihi wakti noloshiisii ka mida badi nimanka wadaadada culimmada iyo niman xukun iyo jaga haystoo kursi u muuqdo weligood xorguftoodu ma dhammaato intii la xiray baa gacmaha laga garaacay markaasuu gacmihii laabi kari waayey saasuu isku sii daayey marka qolyaa mooday madhabkiisi inay tahay masalada waxaad u faahfaahiyey abulfayd axmed ibn sadiiq alhumaari risaalu leh maطbuuca la yihahdo almathuni اlbattaar fii naxri caniidi اlmicthaar almutahatiki cala الsunani wاlaahaar waa ilaa saddex boqol afar boqol oo bej wuxuu kaga hadlaya imaamu maalik gacmaha laabta hala saaru qabaa waxaan kalena xaalad bay ahayd aimadii asxaabtiisiina saasay ka wariyeen qolyo sunnadii iyo aimadii ku tumanaya oo mutaakhiriin maalikiyaan baa gacmaha sii daystay intabihad abulfayd alkhumaari waana nin cilmi badan waana nin af xun wadaad af xun wey oo markuu hadlayo aan hadallada qaarkood ka fiirsanin mararka qaarkood wuxuu ku hadlaya waxaad leedahay ma waxyuu hoo yimid ninkan wuxuu ku leeyahay magaalooyina isku kacsiin magaalo hebla waa mustaxiil weli ilaahi inuu ka soo baxo iska leeyahy war dee weli ilaahay meeshuu ka soo baxayo qismada ilaahay maadaa saagamadaa gacanta ku haya waana nin mutanaaqidaad fara badan le wey marna waxaad war ninku fiicana marna waxaad waa balaayanya dadka qabta markuu hadlayaa marka qof ay masale isku hayaadu ka hadlayo caytankiisu caadi ma aha ibnu xasan baa isqarsan noqon marka wixii cilmigiisaana ka qaado waxa suu-ul adab kaana iska ilaali saliiط lisaan baa kaana saliiط lisaan jiddan jiddan marka qof buu ka hadlaya wuxuu ku leeyay daaka alfaasiqu alfaajir waa iska caadi inuu yidhaahdo faasiqa iyo faajirka nin culamay masale isku hayaa wadagow inuu saa yidhahdo waa iska tabiici bay u tahayo kutubtiisa haddaad akrido ama almudaawi fii cilaljaamic fii cilaljaamici asagiiri wa almunaawi oo walaalkii oo ka yaraa cabdallah bin sidiq lubaari baa kala hufo wax badan ka daadiyey sidaa uu yahay haddii wax lagaga daadiyey waad yaabi lakin waxaad u fahmi markaad akrito junatulcataarkiisa ju'nadiisi iyo aljawaab lmufiid lisaa'il mustafiidkiisi iyo laysa kadalika fi istiraaki cala alxufaad iyo mutaabaqat اlاkhtiraacaadka iyo markaad akrido iyo nafdu ruuca iyo markaan baad yaabi iyo kitaabkiisan la yidhaahdo alxisba calaa man jawaza khubata bialjumucata bilaa khuba yaab baad u dhiman laakiin ninka dhalinyarada waxaan ugu baraarujinaya waxaa laga yaabaa kitaabkiisa intaad akrido afxumadiisiina inaad qaadato cilmiga qaada laakiin afxumada iyo adadaradu ma wanaagsana kadib wuxuu yidhi masalada waa masalada koowaad meesha la saaraya wey masalada labaad sideebaa gacmihii la isu saarayaa midigtaa korayn bidixduna way hoosayn imaamu muslim baana fii saxiixii ku wariyey nabigu salaada markuu galo uma wadaca yadahu lyumna gacanta midig buu kor saari jiray calalyusraa bidixda dusheeduu saari jiray saas darteed bidixina hadduu saartaay waa khalad waa inay midigtu koraysaa midigtu markay koraysa sideebaad u saari laba sifo labadaba way soo aroortay inagu gacanta gacanta kor saari jiray halkan hore iyo kala baxa iyo ilaa udhunka inuu gacantan oo fidsan saari jiray way soo aroortay inuu qaban jirayna way soo aroortay waa laba wej oo bannaan labadaa wej qaab lama banaan weeye inaad qabatana way banaan tahay inaad ku fidiso gacanta gacanta korkeedana way banaan tahay laakiin maxaa la yidhi calalkafi warusqi oo kala baxa ah iyo wasaacida dhudhunka waxaan meesha ku jirin xusullada inaad qabsato halkaa inuu qabsado ood la qabsato tiraasiyaado inta cabaar taagnayd dad la sheekaysanaya aad u qabsato baan meesha ku jirin gacanta gacanta korsaar inta ilaa dhudhunka ama qabso ama u duldaan saasaa nabiga ka sugan labadaa sifa sala allahu alayh ali wasalam kadib wayanduru wuxuu fiirinayaa ilaa mawdici sujuudihi meesha uu ku sujuudayuu fiirinayaa in meesha horta aragtidaadi iyo indhahaaga dhaqdhaqaaqooda inaad xadido baa saa loo jideeyey khushuucdana ay ka qayb qaadato imaamulxaakim iyo bayhaqina waxay warinayaan caaisha radi allahu canha inay leedahay nabigu markii uu kacbada galay indhihiisu maynan ka leexanin meeshuu ku sujuudayey ilaa salaadii uu ka baxay halkuu ku sujuuday uu fiirinayay waxaa kaloo nabigeenna ka sugan inuu hareera fiirfiirinta ka digay oo wuxuu yidhi hareeradaygu ikhtilaasun ikhtilaasun yakhtarisuhu shayaanu min salaati alcabdi shaydaan baa dafaya salaadaadii oo khushuucda ku dhaafino kana eeg xagga fiiri xagga fiiri xagga fiiri buu maantao dhan kuleeyahay waxaana laga digay oo kale jeedjeedsigaayo waxaa la yidhi rabbigaabaad la munaajaanaysaayo hortaagan tahay maadaamaad hortaagan tahay de ha leexleexinin wejiga mar kalena nabigu wuxuu leh ala slam ka sugan qofku ilaaha ilaahay rabbi subxaana watacaala markaad saa ula munaajoonayso wuu ku qaabilayaa ilaa aduu aad jeedsato kadibuu kaa jeesanayaa marka masaladu masalo muhiima weeye halkana masaa'il baa ka dhashay hareeradaygii isagu meesha kuma jiro ninkan salaada ku jira ee dadka daakhilka iyo khaarijka tirinaya muxuu yahay qofkii soo galay iyo inta baxday tirinaya ama nin salaad ku jira oo xoolihii xaroonayay tirinaya ka waran oo assalaamu calaykum salaada markuu yidhaahdo wuxuu leeyahay neefka hebelaa ah iyo hebel baa maqan xoolihii waa u tirsan salaada ku jiray dhalinyaro yar yaraa waxay sameeyeen mandheeraa bay ahayd baan u malayn madrasay ka baxeen acdaadiga ahayd waxoogay madadaalay sameeyeen waa la isugu yimid waalidkii iyo macalimiintii mid baa yidhi salaad baan tukan deedna allaahu akbar buu yidhi odayaashiiba iska dhigay agow alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin araxmaan araxiim maaliki yawmidiin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin hareerihuu fiirfiiriyey marka mid baa soo hormaray saas yiridan adeer miyaad tukanaysay bu aread ka fiirfiirinaysay odayaasha waxay yidhahdeen baasha annagaa naloola jeedaa baasha muu jeedaa annagaa nal naloola jeedaa baasha waa jirtaa salaada hareera fiirfiirinta laga daayo qiblada hala qaabilo waxaa kalood ka garatay halkaas nabigu mawdica sujuudihi buu fiirinaya ha fiiriya marka la weydey indhaha isku qabanin baa macnaha ka mid a indhahana isku qabato haddii ay qalbigaagii si kale ku kari weyda akhafu dararayn waa baab laakiin sunnada maaha waxaa kaloo qofka loo ogol yahay inuu horay fiiriya waa loo ogol yahay oo saxaabada ma'muumiintuna markay nabiga ku daba tukanaya alai sla slam haddana ay qasab tahay dee imaamkii rukuucdiisii iyo gadgadoonkiisa waa inaad ogaato markaad taagan tahay nabiguna alai sla slaam gidaarka mararka qaarkood waa fiirin jiray lagama hadlayo xaalado wax dhaceen oo inaan eegta kuu kaliftay lagama hadlay sida abubakr markii tasbiixda la badiye nabigoo maqlaa soo galay sal slam uu fiiriyey wa laa yartafitu xaaladaha hadday kugu yimaadaan lagama hadlayo asalka laakiin salaadaadii waa inaad bartaa inaad mawdicu sujuud fiiriseenaan dadka tirin qaar baa salaad tukanaya joornaalkaasna uu akrinaya halkaa yaalla saas lama raba iyadana kadib markaad takbiirsato eed gacmihii laabta saarto maxaa xiga qiraa'a xigta uma yaqra'u waxaa sunnaha kadib inuu aqriyo wuxuu aqrinayaa ducaaa alistiftaaxi ducadii furfurashadu aqrinayaa ducooyinka iftitaaxee soo arooray way fara badan yihiin fuqahada iyo culimmada muslimiintuna midba mid buu qaatay sida asalkee wanaagsan inaad wada barato oo marba aad mid akrida weeye nabigoo marba mid buu akriyay sal sl marba mid buu akriyi jiray sida wanaagsan saa wey keebaa u fiican haddaad mid laazimaysana mid haddaad laazimaysa keebaa ugu fiican ugu fadli badan bay fuqahadu isku qabteen ikhtiyaaraadka fuqahada ducadan istiftaaxa la aqriya ee ku saabsan waa ikhtiyaaru lafdali keebaa u fadli badan wey ikhtiyaaru ljawaaz ma aha keebaa banaan iyo kana waxaan ahayn ma banaana masaladu ma aha masalada afdaliyadaa laysku hayaa fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen waxaa u fadli badan wahuwa wajahtu wajhi liladii fatara asamaawaati wاlard xaniifa wamaa ana min almushrikiin qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waana awalu muslimiin iyagu waxay yidhaahdeen kani tawxiidkii waa ku dhan tawxiidkii iyo cubuudiyadii iyo iqraarkii oo dhan baa ku dhan oo ugu taamsan yahay bay yidhaahdeen xadiidkan markii uu sheegayey lam takuni daakiratii waa hora igu dambaysay alxaafid ibnu xajar fii buluuqi lmaraan baan mu malaynayaa sakayrkiibuu ahaa inuu yar tilmaamay xadiidkan salaatuleylka inuu nabigu ku aqrihi jiray ducadaas walaa yasixu bal waxaa fii saxiixi muslim sariix ku ah in salaatulmaktuuba uu ku aqriya nabig sal slam ducadan haddaba ducooyinka waalidka ah ka mid tahay annabee ka sugan macnaheedu waxaa weeye inaad tidhaahdo wajahtu wejhi wejigaygii waxaan ujeheeye ujeediyey liladii allihii fatara asamaawaati waalard cirkiya dhulkaba abuuray xaniifan anoo xaqa u janjeersanaya oo xaq iila ahoo raacaya wamaa ana min almushrikiin anu gaala ka mid ma ahi inna salaatii salaada aan tukanayo wa nusukii waxa aan gowracaya xoolahayga wa maxyaaya noloshayda iyo wamamaatii geeridaydaba lilaahi allah iska leh rabbilcaalamiina caalamka dhan rabbigu ahaa baa iska leh oo mutay laa shariika lahu wax la wadaaga ma leh oo xataa koob yar ku leh wa umirtu sidaa inaan idhaahdo in sameeyaana la i faray wa ana min almuslimiina ama awalu lmuslimiina muslimiintaan ka mid ahay ama muslimiinta kan ugu horeeyaanah oo haddii maanta la yidhaahda yaa qiraya cidi farta iga hortaagi mayso manaa waa mubaalao saad u iltizaamayse diyaar ugu tahay ayib saa haddaad tiraahdo awey ninkii ina yidhi salaadahaad tukanaysaanee farad iyo sunnaaba anaad ii tukataa ninkii ina yidhi aw inagana nafacana allaahu bihi aan nidhi soo saas ma manaaqibkay ku qoranta isagu manaaqibka waxaa ku qoraa walaa caalimun ilaa bicilmi caalimun walaa saalikun ilaa bifardii wa sunnatii nin cilmila haddaad aragtaan anaa siiyey haye nin cibaadaysanaya haddaad aragtaan farad iyo sunnaba anuu cibaadaysanaya walaa saalikun mid cibaadaysan ma jiro ilaa bifardii waajibaadkaygii iyo wa sunnatii sunnooyinkaygii buu ku cibaadaysanayaa waxaan garaweyna marka annaga salaada yadii ina salaatii wa nusukii waay lilaahi baan leenahaye ciddii isaga siisay agee buu isbaara u dhigtay xaggee buu ka afduubay laakiin intaad akhrida nafacana allahu bi haddaad tidhaahdo inaanan garanaynin iyo cilmi la'aan unbaan dadka ugu cudurdaaraynaa ilaahay baana xisaabtooda nin walbay ag taalla ilaa akhirihii ducadaa soo akrinaya waxaa kuu fiican istiftaaxa gaagaabanna inaad barato waayo marar baad salaada gadaal ka soo gaari oo lagaa hor xihan istiftaaxan dheerna aadan ka gaari karin mid yar oo gaabanoo cumar iyo laga wariyaa jire kaana iska baro oo xataa kan jeceshahay xaataa markii wakti uu kugu yaryahay sunnadii saad ula timaado kaa yar ku tuuro kaa yar ahri ayb wayundabu waxaa sunno ah wayundabu waxaa la sunneeyaa daalika istiftaaxaas wuxuu sunno u yahay likulli musallin qof kasta oo tukanaya muftaridin likulli musallin qof kastoo tukanayaa la fasiray muftaridin qof farad iyo waajib tukanaya kowdhe wa mutanafilin qof sunnaysanaya sunno iyo faradba istiftaaxu waa sunno waa wanaagsan yahay wa qaacidin nin fadhi ku tukanaya ay wa qaa'imin qofkii taagan labadaba wa sabiyin ilmo caruura iyo qofkii baaliqa ah labadaba wa mra'atin qof dumara ay iyo warajulin ninba waa musaafirin qof safara ay iyo waa muqiimin qof negiba dadkoo dhan laa fii janaazatin janaaze maya salaada janaazadu iftitaax ma leh iyado salaada janaazada inta riwaayaadka la wariyey iftitaax laguma darin saa darteed sunno maaha inta salaadaha kale sow ma aha iftitaaxu sunno wey walow tarakahu iftitaaxi hadduu ka taga marka camdan kas buu uga tegey aw sahwan ama sahlmaan buu uga tegey wa sharaca wuxuuna guda galay fi tacawudi acuudu billaahi idinka dambaysaad gashay lam yacud ilayhi kusoo noqon maayo waayo ka tegitaankeedu salaada ma dhibayo haddaadan xukunkii ka dambeeyey u gudubtayna kusoo noqoshada ma fiicna taasi wuxuu kaga baxay asal ahaan laakiin masaa'il la xiriira dhegayso walow xarama hadduu xirto salaad jamaacaad timid maamuumna waad ahayd allaahu akbarti aad tidhi waxaa ku xigi lahayd wajahtu wejhi ama ducadii istiftaaxa faatixadii baa la dhameeyey waladaalliina iyo allaahu akbartaadii baa isku soo beegmay miftitaaxaad hormarin mise aamiintaad horraysiin hadday istacaarudaan iftitaaxa waxaa la rabay caqiba takbiiri inuu dhaco aamiintana waxaa la rabaa caqiba waladaaliina inay dhacdo hadday isku soo aadaan sidee baa la isu waafajin walow xaraamaha hadduu xarmado oo xirto faamana alimaamu imaamkiibaaba aaminsaday caqibahu caqiba ixraamihi markuu xirtay qofkaniba imaamkiibaa aamiin yidhi amana macahu la aaminsan ko uma istaftaxa kadib buu iftitaaxa samayn hadday saa isugu yimaadaan aamiintaa ka kooban iftitaaxuna waa ka dheeryahay aamiintaa gaaban waktigeeduna wuu tegiyo haddiiba qiraa'ada imaamku uu bilaabo aamiin lama ogola marka tanaa waktigeedii tegi kana koobane la aaminsa imaamka kadibna iftitaaxaagii bilaabo walow xrama hadduu xirto fasallama alimaamu imaamkiibaa salaadii ka baxay qabla qucuudii intuunan fadhiisanba allahu akbartaa tiri atixyaad ka dambeeyaa lagu jiray adooban fadhiisan bu assalaamu calaykum yiri istaftaxa uu furfuran waayo haddaad xeratay welina waa taaganta wain qacadda hadduu fadhiisto allaahu akbar baa tiri waadna fadhiisatay saadaad u fadhiisata inaad asalaamu alaykum baaba layidhi faqaama wuu istaagay alaa ma istiftaaxsanayo waayo marba takbiirta gadaasheed fadhi hadduu yimid waktigiisi waa tegey waa istaagga u horeeyay ahayd istaaggii u horeeyana wuu dhammaaday istaag fadhi ka dambeeyo oo lagu istiftaaxsadana sunno iyo hadyi looma hayo taana halka iyadana ku reeb walow adraka alimaama waxaa taa hore waxaa istacaarudayay markii horreysay aamiintii iyo iftitaaxi marka labaadna waxaa istacaaruday aamiintii iyo waxaa isu yimid assalaamu calaykum fadhi ma galay mise ma gelin baan ka hadalnay aamiintiiiy iftaax iyo faatixadii hadday isqabsadaanna say isku qabsan karaan salaaddii oo lagu jiraa ragcaddii hore ragcaddii soo gaadhay faatix ragcaddiina dhexdaa la sii marayaa faatax keliyaad ka gaadhi kartaa ama faataxba kama wada gaadhin maxaad samayn iftitaaxii baad aqriyi waayo adoon dhammaynin baa hadhow la rukuuci markaasoo kale maxaad samayn walow adraka alimaama imaamka hadduu soo gaaro qaa'iman imaamkoo taagan oo wacalima ay ogaada ninkan soo gaarayay imkaanahu iftitaaxii inuu suuragal yahay maca tacawudi isagoo acuudu kuxij ku daray iyo wlfaatixati intaba waad ka gaadhsiin kartaa hadduu is yidhaahdo ataa bihi waa la wada imanayaa haddaad tiraahda allahu akbartaad ku xiratay iftitaaxi iyo acuudu bilaahidii iyo faatixadiiba waad ka gaadhsiin kartaa intuusan rukuucin waad la wada iman taasi way fududahay fain shaka hadduu shakiyo lam yastaftix iftitaax la iman maayo ko walam yatacawad acuudu bilaahina aqrin maayo bal yashracu wuxuu gudageli fi lfaatixati faatixadu gudageli maxaa yeelay faatixadu waa rukni min arkaani salaati la-aanteedna ragcaddii kaa asixi mayso kuwan kalena waa sunan sunankana kasba haddaad oga tagto salaadaada waxyeeli mayso hadday isqabtaan farad iyo sunno isqabtaanna faradka hal hormarinayaan hadduu waktigu ku wada fillaan waayo oy faradkiiyo sunnadii istacaarudaan waktigii qudima alahamu ka muhiimsan baa la hormarinoo faatixadaa salaada u muhiimsan fain rakaca alimaamu faatixadii baad bilowdeen marka waktiguna waa yaraa fain rakaca alimaamu imaamka hadduu rukuuco qabla an yutimaha faatixada intuusan dhamaynt dhamaystirin rakaca macahu waa la rukuucayaa faatixadii adoo dhexda maraya oo imaamkii masbuuq baad ahayd waa lagaa horreeyey salaada oo lamaadan bilaabin dhexdaad ka soo gaartay ragcadday dooni ha noqotee faatixadii dhexda adoo kaga jira haddii imaamkii kaa rukuuca maxaad samayn waxaan leenahay laba midkee dhacday faatixadan aadan dhammaynin waktigaa kugu yaraaday sooma wakti aad beer daraysay ood iftitaaxi yacuudu bilaahi ku lumisay ma jiraa mise ma jiro hadduu waktigaa jirood acuudu bilaahi wajahtu wejhi wax ku soo dhumisay waktigu waa dayn kugu maqan waa inaad dandhowdaa intaadan rukuucin waayo faatixada waktiga iska lahaydoo waajibku iska lahaa baad sunno ku dhumisay faatixada waktigeedii baad acuudu bilaahi iyo wajahtu wejhi ka siisay waktigeedii waa inaad u guddaa wixii ka dhashee dhib ahna adaa dusha u ridan dhibka ka dhasha adaa qaada oo maxaa ka dhalan kara seeruu soo u gudaa waxaad u gudi qadarkii haddaad iftitaax iyo acuudu bilahi akridee labadoodoo la isku daray qadarkii waktigay qaateen wakti leeg baad faatixada sii wadi oo imaamka rukuuci ku raaci maysid wakti leeg baad sii wadi waayo wakti aad ka beer daraysay wey waajibkaaguna waktigaa faatixa akhriskeeda inuu kamid noqdu ahaa intii in leeg markaad faatixada wado baad ama dhammee ama ha dhammaynine aada rukuuci horta waktigii saasaan u dandhabi maxaa ka dhalan karta intaan dan dhabeeyey rukuucdii in laga soo toosaa dhalan karta intaan waktigii gudayey laga rukuucay adoo maraya aad adigu markii horeba acuudu bilaahi iyo wajahtu wajahaadan iskuba mashquulin allahu akbar alxamdu lilahi rabbilcaalamiin baad ka bilowday adoon dhammaynina waa la rukuucay waa la rukuuci ragcadaana way kuu jirtaa waayo wakti aad beerdaraysoo dhumisa ma jiro masaladaa dhegaysa marka walow adraka alimaama imaamku uu soo gaaray qaa'iman isagoo taagan wa calima imkaanahu iftitaaxa inuu suuragal yahay maca atacawudi walfaatixati buu ogaaday ataa bihi waxoo dhan wuu la iman fain shaka hadduu shakiyo lam yastaftix walam yatacawad labadaa midna samayn maaye bal yashracu fi faatixati uu gudagel ninkii fain rakaca hadduu rukuuco alimaamu imaamkii qabla an yutimahaa ninkii ma'muumka aha ee xirtay intuunan faatixo dhammaysanin rakaca macahu la rukuuci in lam yakun waa haddii bishardi uusan ahayn istaftaxa istiftaax soo akriyey walaa tacawada acuudu bilahi la soo akriyey haddaadan labadaa soo akriyin waad la rukuuci ragcaddaana waa kuu jirtaa wailaa qara'a haddaynan saas ahayn oo sacuudu billaahi ama wajahtu wejhi soo akriyey ama midkood ama labadaba qara'a wuu akriyayaa biqadri ma shtagala bihi intuu iyaga ku mashquulsanaayo waktiga ku lumiyey in la eg buu faataxada waktigeeda uu ka lumiyey u dandhabayaa oo faataxadii buu sii wadayaa fain rakaca hadduu rukuuco walam yaqra uusan aqrin biqadrihi qadarkii waktigii in laeg maadan aqrin acuudu bilahi baa iska soo akriday faatixadii dhexdaad maraysay imaamkiina waa iskala rukuucday baalat salaatuhu salaadiisa way buri waxaynu leeyahay bisharti alcilmi hadduu og yahay inayna taas bannaanayn ou sidaana sameeyo markaa baala salaatuhu dheh wain qaraa hadduu akriyo xayu qulnaa goortii aan idhi yarkacu waa rukuucayaa markii uu faataxada intuu dhexda marayay ee uu xaqa u lahaa imaamku inuu la rukuuco buu faataxadiisi iska sii watay acuudu bilaahi maadan aqriin wajahtu wejhi maadan aqriin alxamdu lilaahi rabbiaa bismillahi ramaan raim alxamdulilah rabbilcaalamiin baad ka bilowday adoon dhammaynin baa la rukuucay la rukuuc baa lagu yidhi waxaa tihi may faataxadaan iska dhamaysan anigu faataxadaan iska dhamaysan faatixadii baad iska wadatay fatakhallafa wuu ka daahay bilaa cudurin cudurdaar la'aan fain rafaca alimaamu hadduu soo toos kor noqdo qabla rukuuci intuusan qofkani soo rukuucin faatatu rakcatu rakacdaa way dhaartay adaa isdhaafiyey soo markaas haddii biqadrihaa soo aqrin lagu yidhahdoo lagaa soo hortoosana waa la mid labadaba adigaa ihmaal iyo qalad la yimid ragcadda un baad gadaal ka gaarsiin salaaddaa sida kale ku jiri intaa iftitaaxii iyo masaa'ilkii la xiriiray baa lagaga baxay hal masala inaga raacdayoo baabu salaati ljamaaca ay ahayd inay ku timaado oo adoon faatixadii dhammayn imaamkii hadduu rukuuco see la yeeli meesheedaana kaga hadli doonaa ragcaddaa kuu jirtaa muranka ka jira wayundabu waxaa sunnaa bacdahu bacda alistiftaaxi istiftaaxa ducadaa wajahtu wejhi iyo markaad aqrida kadib waxaa sunnaa inaad aqrido acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim waayo ilaahay baa yidhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim acuudu billaahi الsamiici اlcaliimina waad dhihi kartaa min ashayطaani الrajiim wayatacawadu waa magan gelayaa fii kulli ragcatin ragcad kastaba wa fi luulaa midda horaana aakadu sii adag isticaadada xukunkeedu waa sunno oo amar sariixa salaada gaar ahaan ma iman marka laga soo gudbana ragcad kasta muxuu yahay wejkeedu wejka ragcad kasta acuudu bilaahi dheh loo yiri waa wej waadixa fi lcilmi qur-aanku wuxuu ku xiray haddaad qur-aan akrida fastacid bilaahi baa lagu yiri ragcaddii hore qur-aan baad akhriday qiraa'adii waad ka baxday rukuuc iyo sujuud iyo afcaal kaleoo qiraa'adii ajnabi ka aad gashay waad soo kacday qiraaada waa qira'a jadiida xukunkii ahaa waidaa qara'ta alqur'aana faidaa qara'ta alqur'aana weli waa baaqi sida akmalka ah sidaa weeye wa fi luulaa aakadu tan u horaysaa ugu adag oo kuwa kale ka xoog badanna wej kaloo filcilmi ah baa loo yidhi wejka kale filcilmiga waxaa weeye masale culummadu ay ka hadlayaanoo inta badan waxay ka hadlaan markay xalaqaadka qur-aanka direen tadriiskiisii iyo meerintaa ka hadlayaan markii qur-aankii wareeg loo aqrinayo yatadaarasuunahu fii maa baynahum la noqonayo qof walba isticaadada inuu la yimaado ma shardibaa mise qiraa'ada xalaqada la aqrinayaaye ka qiraa'a waaxida laga soo qaadiyo isticaadatu lwal baa ku filan baa masala khilaafiya ah. saa darteed baa masalada waxaa iltixaaqaya qiraa'aadkan salaadan lagu akrinaya maadaama salaa waaxida ay tahay ma qiraa'a waaxida oo hal mar isticaadadu ku filan tahayba mise waa qiraa'o kala duwan oo ragcad kasta waa gaarkeeda oo isticaado gaar ay u baahan tahayba masala khilaafiya ah qaar baa kuwa damba baahna hal qiraa'a waaxida weeye markii horeysa acuudu bilahi hadii la yidhaha kuwa daba loo baara tan hore in loo baahan yahay marka waa la isku raacsan yahay kuwa dambana khilaaf baa ka jira ta la isku raacsan yahayna way ka adag tahay marka kuwa la ysku haysto wa fi luulaa aakadu halkaa saar iyadana sawaaun waxaa isku mid ah alimaamu wlma'muum imaam iyo ma'muumba acuudu bilaahida waa laga wada rabaa wlmunfaridu muftaridu wlmutanafilu iyo wlmunfaridu mid keliga imaam iyo ma'muum iyo qof keligii tukanaya saddexdaba waa laga rabaa qof farad tukanaya iyo qof sunno tukanayana waa laga rabaa xataa aljanaaza janaazana ha noqotee sababta loo camimay waxay tahay waa amar sharci ah oo xukun sharci ahoo shardi ku xihan meel kastaoo shardigaa laga helana waa la heli walidaalika awaamirta sharcigu ma mutakarira ma soo noqnoqonaysaa mise ma soo noqnoqonaysa awsuliyaddu markay isu qabsadaan qowl waxaa jira waxaa lagu jamcin waxalaalay wixii shardi iyo wasfi ku xiran yatakarar bitakarurihi markuu soo noqnoqdo uu soo noqnoqon tan waxaa lagu xiray faidaa qara'ta alqur'aan qur-aan haddaad akriyayso lama kala qaadin keli iyo maamuum iyo imaam farad iyo sunno lama kala qaadin janaaziya keyrkeedna lama kala qaadin walaadha salaada markaad gasho faataxa sow qasab ma ahaa qur-aan sow ma aha faataxadu haa soo lama dhihin qur-aan hadda akhriyaysa acuudu bilaahi haa adaa xukumay waay saddexdaaba haa markaad tidhi adaa xukumay qur-aan baan akrinayaa faataxaan akrinayaa faataxadu waa qur-aan qur-aan markaad akriyaysana acuudu bilaahi dheh baa la yidhi salaad iyo kayrkeedna ma kala laha lakin hadda salaadunbuu ka hadlayaa yusiru bihi wuu qarsanayaa fi siriyati tii siriyada ahayd iyo wljahriyati labadaba salaaduhu waa laba qaybood qayb qiraa'ada kor loo qaado haddaad keligaa tahay ama imaam tahay iyo qayb hoos loo akriya sow maaha intaba waa la wada qarsan ee hadhihin tii kor loo akriyayana kor baanu qaadi tii hoos loo akriyayana hoos baanu qaadi ardadu waa wax cajiibihe nin waxaan garan magaciisi waan halmaanay isaga dhan acuudu baa la dhihi jiray acuudu wuxuu kula baxay qisa ahaydo maalin baa waxaa laga dooday bisinka ma lala jahrayaa mise lala jahri maayo si galabtii looga doodayay isqayb uga ahaa baa salaadii maqrib soo gashay isagaa la yidhi na tuki acuududii buu la jahray marka acuudu billaahi min ashayطaani arajiim buu ka bilaabay maalinkii baa acuudi loo bixiyey ninka magaciisi waa la halmaamay waagii dambe wax magaciisa gartaan iska weynay ninka magaciisa muxuu ahaa qof garanayaa male ninkii maxaa loo yaqaanaa cudiga looda yaqaanaa manahan xeerta mombaaso ay ugu dambeysay waa hore da labaatamiyo san laga joogo isagoo jooga marka cuududa waa la siraysan masaladaa laakiin fuqahada muslimiintu muttafaq miya maya fuqahada maalikiyada qaar baa qaba salaada jahriyada ah acuududuna waa la jahri acuududa waa lala jahri saas darteed aimo kala hadaad ku daba tukataanoo acuudu la jahro waa qowl madaahibta kamid ee eh, ha ariibsanina aad ha ariibsanina aad hola yaabina marka caaw halkaasaan ku daynaynaa wasala allah wasala ala nabiyina maxamed subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk